بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعشر كان سدحية تبناد كتاب سفينة النجاة للشيخ العالم الفقيه المعلم سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى cashir keenan saddex iyo tobnaad wuxuu ka bilaabanayaa janaa-is dhexdooda fasalka arkaanu salaati ljanaazati oo kaga hadlaya markaynu soo marnay dhaqitaankii meydka iyo kafankiisii baa waxaa inoo dhimanaa salaadiisii lagu tukanaya meydka iyo aaskiisii iyo bacd alaxkaam oo raacaysa marka wuxuu uhi maalinku faslun arkaanu salaati aljanaazati sabcatun arkaatu arkaanu salaati ljanaaza sanad salaada janaazada ama meydka lagu tukada tirasheedu sabcatun toddoba wey alawel midka ugu horeeya anniyatu wey niyadana waa mar walba sidaan soo mari jirnay waa salaad iyo cibaado salaadaha iyo cibaadaadkuna waxay u baahan yihiin niya sidka xadiidkii cumara inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likuli imri'in maa nawa athani kan labaadi arbacu takbiiraatin afar takbiirood inuu takbiirsada wey janaasadu afar takbiirood bay leedahay afartaa takbiiroodna waxaa asal u ah xadiidkii nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam uu ka wariyeen abu hurayre iyo kayrkii salaadii uu ku tukaday ninka la yidhaahda najaashi markii uu geeriyooday xadiidka bukhaari iyo keyrkiiba ay warinayaan waa wuxuu leeyahay bukhaari raximah llahu tacala iyo keyrkiiba maca nabiyi sala allahu alay wasalam ilaa asxaabihi najaashi nabigu wuxuu u sheegay geerida iyo wuxuu soo gaadhsiiyey oo usoo tabiyey khabarka geerida najaashi kadibna wuu hormaray nabigu intuu isugu yeeray gadaashiisay safteen fa kabara arbacan afar buu takbiirsaday imaamu tirmidi xadiidka markuu soo saaray kadib kun labaatan iyo laba raqamka tabcad axmed shaakir wuxuu yihi walcamalu calaa hada cinda akari ahli lcilmi min asxaabi nabiyi sala allahu alayhi wasalama wagayrihim camalka iyo dhaqanku sidaasaa lagu dhaqmaa culimmada badankood oo saxaabada iyo keyrkoodba ah oo ah yarawna atakbiira cala aljanaazati arbaca takbiiraatin afar takbiirood bay ta u arkaan inay janaazadu leedahay wa qowlu sufyaan athawri wa malik bni anasin wa bni lmubaaraki washaaficiyi wa axmeda wa isxaaq intaasoo aima abaa kamida oo aimadii fiqiga iyo madaahib culimo badan lagaga dayda ahaa kadib rugniga xiga ayaa mualifku raxima allahu tacaala wuxuu yihi athaalithu ka saddexaad alqiyaamu istaag waay in istaag salaadii janaazada lagu tukada wey iyadana asal waxaa u ah xadiidkii bukhaari wariyey inuu soo maray cimraan ibni xusein ee ahaa salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic fa calaa janbin taagni ku tuko haddaadan awoodin fadhi haddaadan awoodinna dhinacu ka saar janaazaduna salaadahaasay ka mid tahay nabiguna sal l slam janaasada lafteeda isagoo taagan ayuu tukan jiray huwa biabi wa ummi calayhi salaatu wassalaam alraabicu rukniga afraad qiraa'at lfaatixati faatixada in la akhriya waay faatixada in la akriya xadiidkeenu kusoo maray arkaanu salaadka ee cibaadata bni saamit ee bukhaari ee muslim wariyeen waa kii uu ahaa law salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaab salaad kama asaxdo qofaan faatixada akriyin janaasaduna salaadahay ka mid tahay oo cumuumka khabarkaasay soo gelaysaa waxaa labaad xadiid bukhaari fii saxiixii ku wariyey nin la yidhahdo talxata bni cabdillaahi bni cawf baa wuxuu yidhi ibnu cabbaas baan ku daba tukaday salaad janaaza ah faatixadiibuu akriyay oo kor u akriyey markaasuu wuxuuna yidhi anaa kor looma akriyi jirin laakiin litaclamuu annahaa sunnatun inay sunno tahay oo sharciga kamid tahay janaasada faatixa in lagu akriyo inaad ogaataan baan ugu talagalay buyi rug alkhaamisu rukniga shanaad alsalaatu cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga in lagu saliyo weeye bacda athaaniyati takbiirta labaad kadib ta hore kadib faatixadaad akriday talabaad kadibna inaad nabiga ku sallida waay wuxuu imaamu shaafici fi lummi ku wariyey musnadka labadaba wa min ariiqihina bayhaqi fi sunan ilkubraa uu ku wariyey xaakimna sidoo kale soo saaray oo xaakim uu leeyahay saxiixun calaa sharti shaykhayni weeye dahabina ku waafaqaya sheekh albanina ku waafaqaya axkaamu ljanais safxada boqol labaatan iyo labada faqrada toban iyo toddobaatan iyo sideedaad xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa can ibi umaamata bni sahlin nin baa u sheegay asxaabta nabiga kamid sal l slam ana sunnata fi salaati cala ljanaazati sunnada salaada janaazada marka la tukanayo nabi maxamed laga dhexlay waxaa weeye an yukabira alimaam imaamka inuu takbiirsada kow uma yaqra alfaatixata faatixada uu aqriya bacda takbiirati اluulaa takbiirta hore gadaasheed siran fii nafsihi isagoo hoos u qarsanaya uma yusalii cala nabiyi sal ly slam nabiga uu ku saliyo kawaya haddaba faatixadii salaada nabigaa ku xigta takbiir baana u dhaxaynaysa ka dhiganta wayukhlis aducaaa liljanaazati janaazadana uu ducada u khaalis yeelo fi takbiiraati athalaati tadbiiraha dambe saddexda ah laa yaqra'u fii shayin minhu midna wax kale oo qur-aan ma soo celinayo uma yusallimu siran fii nafsihi hoosus asalaamu assalaamu calaykum dhahaya sunnadu waxaa kaloo wayaan weyn an yafcala man waraa'ahu mila ficli imaamih saasoo kale inay weydasanayaan wey xadiidka haddaba labadan xog rukni baan ka qaadanayo arkaantii ah nabiga talabaad gadaasheed in lagu saliya sal l slam iyo asaadisu lixaad oo ah adducaau lilmayiti in loo duceeyo bacda athaalithati ta saddexaad kadib wayukhlisu adducaaa liljanaasati fi takbiiraatida waay bacda athaalithati takbiirta saddexaad kadib leeta afraad kadib waa laga baxayaa waxaa kaloo sugan nabigeena sala allahu alayh wasalam xadiid abu daawuud iyo ibni maajah wariyeen abi hurayra in nabigu yihi idaa sallaytum cala almayiti fa akhlisuu lahu biducaai mid haddaad ku tukataan ducadii alla bariga khaalis uga dhigoo si fiican ilahay u barya ta saddexaad ducadu waxaa sii adkeynaya maqsuudka iyo hadafka janaasada qofka loogu tukanayo de qofkaasi waa in loo duceeyo ilaahay loo bariyo loo ergeeyo rabbi loo hor istaaga way ducadu haddaba waa maqsuud acdam lisalaati cala aljanaazati waay asaabicu ka toddobaad ee rukniga ugu dambeeya assalaamu in laga baxo waay assalaamu calaykum in la yiraahdo sidaas salaadihii wey xadiidka imaamu lbayhaqi iyo kayrkiiba ay wariyeen ee cabdillahi ibn mascuud laga warinayaa wuxuu ahaa halaathu khilaalin kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yafcaluhuna tarakahuna annaasu saddex sifa nabigu uu samayn jiray dadkii way ka tageen ixdaahuna midood altasliimu cala aljanaazati mithlu tasliimi fi salaati salaada janaazada in looga salaama naqsado oo looga baxo sida salaadaba looga baxo laba tasliimood ay leedahay imaam nawowi fi lmajmuuc wuxuu leeyahay isnaaduhu jayidun sanadkiisu wanaagsan yahay uu leeyay xadiidkaasi haythamina fi majmaci zawaa'id wuxuu leeyahay rawaahu طabaraaniyu fi lkabiiri warijaaluhu hiqaatuma sheekh albanina wuxuu leeyahay isnaaduhu xasan wayuu leeyahay fi axkaami janais saxda boqol labaatan iyo toddoba faqrada sideetan iyo saddexaad intaasi waxaynu kaga baxaynaa salaatuljanaasada arkaanteedi faslun maydka hadaynu janaasa ku tukanno inaynu aasna waya waxa soo hahay aaskii buu ka hadlayaa faslun aqalu lqabri qabriga waxa ugu yar ee waxa loo qodee lagu aaso qabriga waxaa ugu yari xufratun waa god taktumu qarisa raa'ixatahu urta meydka markuu hadhow isbedelo kow wa taxrusuhu kana ilaalisa min asibaaci xayawaanka bahallaha dadka cuna meydka ka ilaalisa wuxuu leeyahay laba arrimood god qodaalkiisu intuu leegyahay baahi laba baahi dabooli kara inaan dugaagna la soo bixi karin oosan cuni karin oo meydka ka ilaaliya in urtiisana aynan banaanka usoo baxaynin waxay ku cilayeen arrintaa culimadeenu xikmada aaska defniga aasaaskiisu baa laba arrimood meydka in la xifdiyo dugaagga laga xifdiyo iyo laba in urtiisi iyo dhibta meydka ka iman karta markuu oro dadka bini aadamkiiyo dhibka uga geysanayso laga ilaaliyo walidaalika wixii intaa oofinaya labadaa xikmadood iyo sababood iyo faa-iidaha ku jirta aaska baa godkii qabriga noqonaya saasuuna hadalkan ku salaysanya wa akmaluhu kan ugu kaamilsan qaamatun qof joogi iyo wa basbatun gacmo filin wey qof intuu istaaga gacmaha kor u taagay godka intaa in la qodo wey qofku qof gaabanna maaha yidhaahdeen qof dheerna maaha qof darada dhexa ah istaagiisa iyo gacmo korotaagiisa qabriga in laga ekeysiiyo baa ugu fiican waxaa loo daliishaday arrintaa dhowr arrimood horta qabriga in la dheereeyo in loo baahan yahay oo la waasiciyo baa waxaa wariya abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibni maaja iyo kayrkoodba waxayna ka wariyeen min xadiidi hishaam ibni caamirin radia allahu canhu wa ardaah ninka hishaam ibni caamir wuxuu leeyahay nabigu sal alla alay slam maalintii uxud wuxuu nagu yidhi ixfiruu qoda wa acmiquu dheereeya hoosu dheereeya wa axsinuu qabrigana wanaajiya wadfinu lithnayni wathalaatha laba iyo saddex saddex fii qabrin waaxidin isla geliya ila meydkaa badnaa dadku ay tabar daraayeen waxaan idhi yaanu xagga qiblada hormarinaa wuxuu nabigu yihi qadimuu akharahum qur'aana kuwa qur'aan badan tirmidi waa xadiis saxiix uu leeyahay sheekh albanina waa ku waafaqay fi irwa il toddoba boqol afartan iyo saddex waxaa labaad oo loo daliishaday xadiid imaamu axmed fii musnadihi iyo bayhaqi fi sunan lkubraa ay ku wariyeen can rajuli min alansaari ka mid a ba wuxuu leeya nabigu sal ly slam jalasa calaa xafiirati lqabri qabriga geeskiisuu fadhiistay nabiguba iyadoo qabri la qodayay fa jacala yuusi lxaafira qofka qodayay buu u dardaarmayay awsic min qibali ra'si xagga madaxa yar waasici oo ballaari wa awsic min qibali rijlayni xagga lagu gadaal ay marayaanna ballaadi imaamu nawowi fi lmajmuuc waa saxiix buu leeyahay xaafid ibn xajarna fi talkhiis alxabiir wuu ku saxiixinayaa sheekh albaanina waa saxiixinayaa fi axkaami aljanaa-is waxaa kaa ku dhow sanad dacfigiisu ku jiro mursala oo ibn abi shayba fii musanafihi ku wariyey xasan albasri inuu leeyahay cumar wuxuu dardaarmay an yujcala qabruhu qaamatan wa bastatan cumar baa dardaarmay qabrigiisa hoos in loo qodo joog iyo gacmo fidin kana haddaba nas ku ah laakiin sanadkiisaa dacfi ku jiraa saas darteed malal dheereeya haddii la yidhi waxa ugu dhow ee xadidaya ama xogay calaamad samaynaya la hayaaye midkan waaye saas darteed baa la doonayaa in saa la sameeya sunanimada halkaasaan ka keennay bay yidhaahdeen fuqahada shaaficiyadu raxmatullaahi calayhim jamiican intaasina waa qabrigii iyo sida ugu kaamilsan ee loo qodo waxaa kaloo sunno ah wa an yudaca in la saaro khadduhu meydka dhabankiisa calal ardi dhulka la saaro nusaka qaarkood waxay leeyihiin cala turaabi ciidda in la saaro oo dhabanka loo faydo macnuhuna waa isku dhow maxaa loo dariishaday waxaa loo dariishaday xadiid imaamu axmed fii musnadihi ku wariyey ibn xibbaanna fii saxiixihi ku wariyey bayhaqina fi sunani lkubraa ku wariyey can abi muusa alashcari radi allahu canhu inuu dardaarmay markuu geeriyoonayey oo uu yihi ida ntalaqtum bijanaazatii fa asricu lmashi haddaad janaasadeeda la dhaqaaqdaan dedejiya socodka walaa yatabicnii mujmirun cuud iyo dab wax watanayaanu iraacin walaa tajcaluu fii laxdii shay-an yaxuulu baynii wa bayna turaabi qabrigaygana ha dhigina wax aniga iyo ciidda na kala xijaabaya walaa tajcaluu calaa qabrii binaan qabrigaygana waxba yaan laga dhisin uushidukum waxaan idin markhaati geliya mara gelinayaa annay annii anugu bariiun inaan beri ka ahay min kulli xaariqatin aw saariqatin aw khaariqatin qof kasta oo ooya oo dhawaaqa wihin dhawaaqa ama dharka jeexjeex ama tina iska xiira waxay ku yidhaahdeen waxbaad maqashay oo nabiga aad ka warinaysaa jira dadkan aad ka beri noqonayso markaasuu yihi haa rasuulkaan ka maqlay sala allahu calayhi wasalam intaa dambaa xadiidkii ah dardaaranka saxaabigaana laga gartay sheekh albani fi taxdiiri saajid safxada toddobaatan iyo sagaalaad wuxuu ku leeyahay wa isnaaduhu qawiyun sanadkiisu waa xoog badaya wayajibu waxaa waajiba towjiihu towjiihu lmayiti meydka in loo jeediyo ila alqiblati qiblada loo jeediyana iyana waajib waaye meydka haddii la aasayo muslimka ah qiblada in loo jeediyo wey waxay culimmadu u daliishadaan xadiid abu daawuud fii sunanihi uu ku wariyey xaakimna fi lmustadrak uu ku wariyey oo cubayd ibni cumayrin can abiihi laga wariyay nab sal salam isagoo kacbada tilmaamaya inuu yidhi qiblatukum axyaaan wa amwaatan idin haddaa waa qibladiinii nolol iyo geeriba idinkoo nool iyo idinkoo meydaba qibla iga tahay xaakim wuxuu yidhi xadiid saxiix lisnaadi weeye dahabina waa ku waafaqay imaamu lbayhaqina xadiidkan sunan kubraa markuu ku warinayay wuxuu u baabeeyey baabu maa jaaa fi istiqbaali اlqiblati bilmowta baabkan wuxuu ku saabsan yahay adilada ku timid meydka in qiblada loo jeediyo sheekh albanina fi irwa ilkhaliil lix boqol iyo sagaashan raqamkaa waa xasan bule xadiidkaas culamada qaarkood waxay soo guuriyeen culimada muslimiintu inay isku wada raacsan yihiin meydka qiblada in loo jeediyo inay lagama maarmaan tahay haddaba meydka qiblada marka loo jeediya qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa calaamada lagu kala garan karaba meydkan muslim inuu yahay iyo muslim inuusan ahayn intaasina wuxuu kaga baxaynaa fasalkii qabriga iyo aasitaanka fasalka faslka baabuljanais ugu dambeeya yaa mualifku wuxuu ku yihi yum faslun yumbashu lmayitu liarbaci khisaalin yumbashu lmayitu meydka waa lasoo fagaa markii waa lasoo saaraa haddii la aaso kadib markii la aaso ee godkii ciidda lagu rogo kadib waa lasoo saari karaa liarbaci khisaalin afar xaaladood in waajib noqotay in mubax noqotaba midda koobaad lilqusli in la dhaqo idaa lam yataqayar hadduusan isbedelin walitawjiihi laba in loo jeediyo ila alqiblati qiblada in loo jeediyo iyadana hadduusan isbedelin waay meydku hadduusan isbedelin in qiblada loo jeediyo lana dhaqaayo laba waajib bay ahaayeen dhaqitaanka iyo qiblada in loo aaso waajibkii haddii aynan mafsado ka weyn ka dhalanaynin oo inuu bedelmay waajibkii si loo fuliyo in lasoo soo saaroo la dhaqaaye waa waajib laga dabategi karo masaa darteed in laga daba tagaa waajiba haddii uu isbedelaan laakiin mafsado ka weyn baabaa ka dhalanaysa lamana dhaqi karo qiblana looma jeedin karo wax ka dhib badan baa ka imanaya waa la iska day taasi waa labo walil maali xoolo idaa dufina macahu haddii lala aaso haddii meydkii xoolo lala aasana iyadana waa la soo fagi si dadkii xoolahan lahaa ay xaqoodii u gaadhaan ay u helaan iyo weliba maalkana waxaa la iska reebay idaacat lmaali maalka in la dayaco oo lagu ciyaaro xoolihii laiskala aasana dee isaga ku intifaaci maayee maal dayacan wey laakiin qofkii xoolaha lahaa lixaqi lmayiti hadduu iska cafiyo waa la iska day ka afraad ee ugu dambeeya walilmar'ati qofkii haween tahay idaa dufina janiinuhaa haddii uurjiifkeedii lala aasa macaha macal alummawi lala aaso oo wa amkanad ay suuragal tahay xayaatuhu noloshiisa haddii hooyadii la aaso iyadoo uur leh ilmuhuna xilli uu noolaaday uu gaadhay oo dhici karta inuu nool yahay ama tuhun yimaada inuu nool yahayna waa la soo fagayaa kadibna waa laga soo saarayaa sababtoo ah hooyada jirkeeda uun la taabto ama la jeexo ama lasoo saaro haddii xurmo lahayd qofka nool iyo badbaadintiisaa kasii xurmo badan hadday isqabsata naf nool iyo qof meyd oo dhintay jirkiisa qofka nool baa la badbaadin walidaalika baabu daruuraat baad culimmada waxaad arkaysaa iyagoo leh hadday nafi ku qabato qof bini aadam oo nool hilibkiisa ma dili kartid laakiin isagoo haddii uu dhintay oo meyd yahay waad cuni kartaa sababtoo ah tana ximaayada iyo muraacaynta ka mudan intaas fusuushii janaasada ku saabsanayd markuu ka baxay uu fasal guud oo acmaasha cibaadaadkaa iyo inta dal la kaalmaysan kale wixii cibaadaadka ku saabsan uu halkan mu-alifku kaga hadlay raximahu llahu tacaala wuxuu yihi faslun alisticaanaatu kaalmaysigu arbacu khisaalin afar xaaladood weeye xukum ahaan oo afar xukum kala qaadanaysa kow mubaaxatun mid banaan laba khilaafu lwlaa mid laga fiican yahay ha banaanaato laakiin layska daayaa ka fiican saddex wa makruuhatu mid karaahiye ah asalka ibaaxaday gelaysaa laakiin waa karaahiye iyadana afar wa waajibatu mid waajiba inaad kaalmaysato afartaasi maxay kala yihiin isagaa ku kala faahfaahinaya dhegayso falmubaaxatu midda banaan hiya iyadu taqribulmaayo biyaha in lagu soo dhaweeyo waay qofkii dahaaro qaadanayay dahaaradii cibaadada ahayd in biyaha loo soo dhaweeya waa mubaax banaan isagunuu doontay in loo soo dhaweeya waxba ma kala fadli badna waxaa uu daliila xadiidkii muqirata bni shucba ee bukhaari iyo muslimba wariyeen baa waxaa ku jirta in nabiga cala slam uu la socday nabiguna uu soo xaaja gutay kadib uu weysaystay sokise iyo khufeynna uu qabay wuxuu yidhi waxaan u foorarsaday kufaynka saan ugaga siibo markaasuu nabigu uri dacahumaa daa fa innii adkhaltuhumaa taahiratayn anu labadooda iyagoo daahiraan geliya waan masaxayaa ee daa haddaba in sokaysadii laga bixiya say tahaaradii u fududaato iyo biyaha in lasoo dhaweeyo isku macno dhaweey waxaa lamida biyaha laftoodaba xadiid bukhaariga muslim ay wariyeen oo anas ibni malik laga warinaya radi allahu canhu arda wuxuu leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yadkhulu lkhala nabigu suuliga iyo xaajo gudashuu aadi jiray fa axmilu ana wa ghulaamun idaawatan min maa-in wa canaza aniga wiil ilamid ah baa uba biyo ihiyo ul uu nabigu qootu meelaha dhigto hortiisa dhigto baan qaadi jirnay yastanjiib bilmaay biyo ku siisan jiray biyihii tahaaradoo loo soo dhaweeyey waay taasi waa xaaladda koobaad ee mubaax ah waa khilaafu lwlaa horta sidiisaba khilaafu lawluhu waa wax makruuh aan ahayn oo ka fudud mubaax iyo makruuhu u dhexeeya qaar waxay dhahaen culimmadu waa sunnada ka tegitaankeeda sunnadu waxa inaad samaysaa sunna sharciguna naska wuxuu ku yimid in la sameeyo in laga taga nas toos uga reebay ma laha marka ka tegitaanka sunanku waa khilaafu lawlaa bay yidhaahdaan qaarna khilaafu lawlaha qeybta makruuhay ku daraan marka wuxuu yihi wa khilaafu lawlaa waay waxaa weeye sabulmaayi biyaha in lagugu shubo biyo in lagu shubo calaa naxwi lmutawadi-i qof weysaysanaya oo kale qof weysaysanaya biyo in lagu shushubaay waa laga banaantahay dembi ma aha laakiin waa laga fiican yahay waxay ku celayeen inaad kaalmaysato lagugu shushubo nooc tarafuh iyo raaxaysi a waay qof mutacabid oo qasadkiisu cibaado yahayna inuu tarafuh sameeyo iyo raaxaysi iyo waxaway tamashlayna ma fiicna akhbaarta ku timidna waxay ku ta'wiiliyeen inay baabu tacliim tahay ama libayaan iljawaas tahay aslan jawaaska iyagaaba qabee waxuu baahay anu waxaan isleeyahay wax baahi badan oo sidaasa ma jirto nabigana alayhi salaam waxayba abu daawud axmed tirmidi iyo keyrkood ba ka wariyeen min xadiidi abi dardaai radi allahu canhu wa ardaahu inuu yihi nabigu wuu mantagay wuuna afuray markaasuu ninkii raawigi ahaa yidhi kadib baan thawbaan mawlaa rasuulilaahi la kulmay arrintii baan weydiiyey masaajka dimashqna baan kula kulmay wuxuu yihi waxaan ku yihi abudardaa saa noo sheegay markaasuu wuxuu yihi sadaqa runtii wey wa ana sababtu lahu wuduu'ahu sala allahu alayh wasalam anigaaba nabiga waysada ugu shushubay sanadkiisu waa saxiixo xaakimna calaa sharti shaykhayni weeye uu leeyahay sheekh albaani riwaayul boqol iyo kow iyo toban isna waa ku tasiixinayaa xadiidkaasi jawaaskiiyo banaaniduu kutusayaa walmakruuhatu takraahiyada hiya iyadu liman yaqsilu qofka dhaqaya weeye acdaahu xubnaha qofkii ku dhaq waa laga fiican yahay bay yidhaahdeen xubnaha lagu dhaqdhaqo waayo tarafuh iyo tasayun iyo tamashleyn iyo xarago weeye aan xaalka qofka mutacabidka aan u suubanin hadduusan tacliim u jirin iyo culimmada qaarkoodna waxay dhaheen waa xaraam sida daahiriyada iyo rag mutaahiriinta oo shawkani naal lawtaalka sharxi muntaq alakhbaarka uu ku sharku rajaxay iyo halkaasay iyaguna mareen haddii culamada qaar waa taxriim yihaahdeen waxay ahayd qaacidadu alkhuruuju min alkhilaafi mustaxab khilaafka in laisla dhawaado sunno wey ka dheeraanshaheedu mar hadduu sunno yahay cumuumka isticmaalkii ay soo gelaysaa walwaajibatu midda waajibkaana hiya lilmariidi waa qofka jiran bay usugnaatay cinda alcajzi markuu kari waayo ma weysaysan kartid dad diyaar kuwa ku weyseeyana waad helaysaa waa inaad dalbataa leanna qaacidada waxay yidhaahdeen isagu naftiisa hadduu ka cajisay cid kale biwaasitatihim buu ku awoodaa qaacidaduna waxay ahayd maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun waxaan isaga la-aantii waajibkii la fulin karin isaga laftiisii baa waajib noqonaya isaga laftiisii ayaa waajib noqonaya oo isu bedelaya yidhaahdeen saa darteed maadaama adugu qofkaa inuu ku weyseeya ama kuu ku dhaqdhaqa mooyo aadan awoodi karin waajib bay kuu noqonaysaa inaad samayso walow biujrati lmithliba ha noqotee intaasi iyadana waxaan kaga baxaynaa abwaab ljanaa-is oo ku dhammaatay abwaabu salaad ruknigii salaada iyo tahaaradiisii ka horreysay halkaasu ku dhammaaday halkaa casharkeena qaybta labaad waxaynu galaynaa zabaabu zakaa oo si aada u kooban uu mu-alifku waxyaabahay zakadu ku waajibta keliya sheegay mase sheegin qadarka zakada ee ku waajibaya badankood wuxuu yihi faslun alamwaalu xoolaha allatii amwaashaasoo talzamu fiiha ay ku waajibto azakaatu zakadu sitatu anwaacin lix nooc baa xoolaha zaka ku waajibta kow annacaamu xoolaha necmooleyda ah necmooleyda waxaa la yidhaahdaa lo-da iyo geela iyo adhiga lo-da iyo geela iyo adhiga annacam la yidhaahdaa annacamu ka labaadi anna wanaqdaani labada lacagood waayo labada lacagood dahab iyo fida ay ahaayeen ama dirham iyo dinaar iyo wixii booskooda gala wathaalithu kan saddexaadna saddex ka saddexaadna waalmucasharaatu waxyaabaha cushurka laga bixiyo ee beeraha soo baxa waay afraad wa amwaalu tijaarati xoolaha ganacsiga weeye wawaajibuhaa waajibkeedu rubcu cushri qiimati curuudi tijaara curudaa ganacsiga badeecadaasi marka la qiimeeyo qiimahaas cushurkii toban meelood meel meeshaas rubaceed baa waajibiya oo boqolkiiba laba iyo bara shan war rikaazu xoolaha rikaaska awey ah lix wal macdinu waa lixdaasi kan u horeeya annacamu xoolahan la dhaqda waayo xoolahaana waa lo-da iyo geel iyo ariga inay ku waajibina kitaabka sunnaduna way sheegtay ijmaaca culimmaduna waa ku guntamay amaa lo-da iyo geel ariga geel iyo ariga xadiidkii anas ibni malik warinaye markii baxrayn loo diray qoraalkii uu u sameeyey abubakrin isidiiq radia allahu canhu wuxuu ahaa bismi illaahi araxmaani araxiim hadihi faraa'idu sadaqa alatii faradahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama cala lmuslimiin tanna waa waajibkii zakadee nabigu ku waajibiyey ummadda muslimiinta ah wa amara allahu bihaa rasuulah ilaahay rasuul ilaahina rasuulkiisa uu amray wuxuu yidhi qofkii la weydiiyo ee muslimiinta kamida wejkeedii loo weydiiyey ha siiyo ninkii ka badan la weydiiyanayona siin kadib waxdiga bukhaari baa warinayay ka sheekeeyey geela intaa markuu gaara shan markuu gaara ina laga raba ilaa nisaabkii kutubta kale ee fiqiga aada ku arkayso baa laga sheekeeyey kadibna arigu ka sheekeeyey amaa lo-du iyada waa xadiidka ee abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibni maajah iyo xaakimba ay warinayeen xaakim waa saxiixun calaa shardi shaykhayni buu yihi dahabina waa ku waafaqay sheekh albaanina waa ku waafaqay fii irwa ilghaliil xadiidka toddoba boqol sagaashan iyo shanaad haddaba xadiidkaasi waxaa laga warinayaa mucaad ibni jabal nabigu markuu diray sala allahu alayhi wasalam buu leeyahay nabigu yaman buu ii diray wuxuuna i amray an aahuda min kulli halaathiina baqaratan tabiican aw tabiicatan soddonkii neefee lo ahba weyl ama dibi markaa raacay oo sanadkii labaad gala inaan ka qaado wa min kulli arbaciina musinatan afartan walbabana qaalin saddex jira inaan ka qaado yaa nabigu amray wy sal slam xadiidkaa saxiixa haddaba lo-dana ku tusay kadib wuxuu yihi mualifku wanaqdaani labada lacagood amaa labada lacagood iyagu iyagana adilo badan baa ku soo aroorto ay kamid yahay qowluhu tacaala wاladiina yaknizuuna الdahaba wاlfidata walaa yunfiquunaha fi sabiili اllahi fabashirhum bicadaabin aliim kuwa dahabka iyo fidada kaydsada waa lacagihii oon jidkaa ilaahay ku bixinayni cadaab ugu bishaaray yowma yuxma caleyh ila akhirkeeda imaamu nawowi majmuuca sharxi lmuhadab wuxuu kusoo guuriyey culummada muslimiintu inay ku ijmaaceen inay zakadu ku waajibta labada lacagood waxaa saddexaad ee uu sheegay walmucasharaatu waxyaabaha cushurka laga bixiya ee dhulka kasoo baxa waaye iyagana qur-aankaa tusayo ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wa aatuu xaqahu yowma xasaadih xaqeeda iyo zakada ka bixiya maalinka la goynayo waxaa kaloo ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati maa kasabtum wa mimaa akhrajnaa lakum min alard muuminiinta dadka ahoo bixiya waxa xalaasha eed shaqaysateen iyo wixii wax kamida aanu dhulka iyo beeraha idinka soo saarnay imaamu lbukhaarina fii saxiixihi can xadii an ibni cumara wuxuu kuwa ka wariyey radia allahu canhuma in nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam fii ma saqat isamaau waalcuyuun aw kaana cathariyan alcushru wamaa suqiya binadxi nisf lcushri wixii samadu ay waraabisay iyo ilaha durdurkiiya jagoga iyo webiyada soo rogay aw kaana ama noqday cathariyan xidid ku cab biyuhu ma gaadhin laakiin geed weynoo xididka hoos intuu u warowsaday tog iyo biyo iyo rayska iyo meesha ku dhowso kasoo qaadanaya ah alcushru toban meelood meel baa laga rabaa wixii kasoo go-ay boqolkiiba meto toban wamaa suqiya binnadxi beertii lagu waraabiyo gaadiid iyo matoorana nisfu lcushri bashurkii nuskii boqolkiiba shan baa laga rabaa tanuu yidhi wa amwaalu tijaaratina waxaa tusaya xoolaha ganacsigaa cumuumu qowlihi tacaalaa khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa biha waxaad ka qaadaa zaka ka qaad xoolahooda aada ku tahirayso aada kuna nadiifinayso iyo qawluhu tacaala aynu soo maray yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min ayibaati maa kasabtum waxaad kasabteen ee xalaashaa ah wax ka bixiya dee waa tijaaradun la oolaga alimaam alimaamu taxaawi alxanafi kitaabkiisa mukhtasaru lkhilaaf wuxuu kusoo guurinayaa wuxuu leeya cumar iyo ibni cumar zakaatu curuudi tijaarati baa laga wariyey min gayri khilaafin wax khilaafo ka jirana malaha qiyaaskuna saasuu keenayaayo lacag weeye waxa la geliyey lacag bay ka dhigan tahay arrintaa waxa aada uga hadlay cidda tiri zakaatu curuudi tijaarati waajib ma ahana aada ula dooday alxaafid ibni cabdilbari almaliki oo madhabka imaamu shaafici waagii dambe u iilan jiray kitaabkiisa ka istidkaar fii madaahibi culamaai alamsaar lakiin kitaabkeena waa mukhtasaro intaa ka badan ma xamili karo ka shanaad wuxuu yidhi warikaazi rikaasku waxay dhihi jireen culummadeennu duud kufaareed waa xoolo meel ku duugan oo ummadihii inagu horreeyey ay duugeen oo bakaarood heshay waayo xoolahan dad baa dhigashaday dadkiina lama yaqaano astaan xataa sheegaysa muslim inay ahaayeenna ma jirto nabig alay slam taa markuu ka hadlayay waa kii yidhi xadiidka abi hureyre bukhaari iyo muslim wariyeen wa fi rikaazi alkhumusu shan meelood meel baa laga bixin isna waa lagaa rabaa kan toddobaad kan lixaad ee ugu dambeeya waalmacdinu macdan waxaa la yidhaahdaa dhulka adigu wax ilaahay meesha ku beeray ood ka soo qoday baa la yidhaahdaa tan hore dad baa gashaday irkaaska macdinkana waa adaa kala soo baxay ilah wuxuu ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min tayibaati maa kasabtum wixii aad kasbateen ee xalaashaa ka bixiya tana kasab iyo qodaal baad ku soo heshay jinsigooduna waa markay tahay jinsiga waxyaabihii la rabay in laga bixiyee macaadinta ah intaasina waa gabagabadii iyo gunaanadkii abwaabu zakaa cashirkeenan saddex iyo tobnaadna halkaas ayuu ku eg yahay ilaa cashirka afar iyo tobnaad iyo abwaabu sawmi aan isaga iman doono ilahi subxaana wa tacaala wixii khayra haynugu xifdiyo wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka wa ilayk